bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddon iyo toddobaad ee ka mida min annubda الzakiya fi اlqawaacid اlasliya waxaynu ku soo jiray waddooyinkii lagu ogaanaya cilada sagaal baynu soo maray kii tobnaad alcaashir kii tobnaad waxaa weeye alilqaa in wasfi iyo tilmaan la tuuro oon la tixgelinin bian yulqiya alfaariqu cafwan bian yulqa alfaariqu kala geeyaha in la tuuro bayna amrayni laba kala geynaya amraynkanade waa asalkiio farci shayga kala geynaya asalka iyo faraca ayaad ka saaraysaa meesha ood leedahay wax ku xidhan ma jiro ictibaarna ma laha mar haddii kala geeyihii aad tuurtay fa yuqdaa biluxuuqi in farcu asalka uu haleelaad la xukumhaya mar haddaad tidhahdaan labadan shay waxba uma dhexeeyo ilaa kada tan un mooye midaanna tixgelin ma laha tiro cibro ma laha wax xugmoo ku xidhan ma jiraad maxaa soo harahaya inay labadii shay isku xugum noqdaan ka ilxaaqi اlamati biاlcabdi fi siraaya sidaa maalan addoonta in la heleeshiiyo bilcabdi addoonka saraayada gudbitaanka oo xornimadu ay gudbayso ayaad ku heleeshiinaysa axaadiis dhowraa ku timid ninkii adoon xore addoon barhkii xoreeye nin baad addoon shirka ku ahaydeen idinkoo dhowra ama laba ah aad addoon isla lahaydeen sheerkaadii baad adugu xoraysay haddii aad markaa hanti leedahay ood sheerka kale dhiman xorayn karto ama aad iibin karto shaaricgu wuxuu xukumay xornimadaa badhka aad xoraysay inay faafayso u gudbayso addoonkii oo idaylkii addoonkii oo dhanba uu xoroobayo saaxiibkaa sheerkiisana lagaa rabo inaad dandhowdood bixiso xadiidku marka cabdi baa ku yimid oo addoon oo lab ah addoonka labka ah say ugu faaftay xornimadu ayay hadday addoon tahayna u faafaysaabaa fuqahadu yidhaahdeen marka waxayna ku soo saarhayaan waa isticmaalhayaan maslagan alilqaa ilqaa lfaariq waxaad leedahay addoonta iyo addoonku wax u dhexeeya ma jir aan ka ahayn in kana lab yahay kana uu dhadig yahay baabulcidqi marka la marhayana tixgelin ma laha labaantu iyo dhadigaantu idan laa faariqa bayna alcabdi wاlamaadihi waa inagii soo maraynoo kale in biyaha fadhiya aad ku kaayda adugu iyo intaad weel ku soo kaayda inaad ku shubto waa isku xugun baa tidhi waxaa lawey maxaa jira waxaa tidhi laa farqa baynahumaa in midkan uu weel yahay mooyeen kana ku dhex kaadin yahay mooye wax u dhexeeyaoo kale ma jiro waa kaadi iyo kaadi biyo meel fadhiyo oo kaadi lagu wada shubay weeye marna waa lagu kaleedhiyey marna baaquli baa lagu gembiyey baaquli ku soo qaadii iyo kusii dayntuna wax u dhexeeya ma jiraa tiro waa faariq aan lahayn waa kala geeye aan macno lahayn oon xukun ku xidhnayn baa tir faariqaasaad burburinaysa soomaalidu way yaqaanaan ilqaau lfaariqa waxay ku leeyihin oo dabaacinteedu iyo jidideedu hee waa isla gurugeyn maxay isticmaalhayaan maslagan ay isticmaalhayaan waa shay abiici dadku uu garan karo ayib marka oodda inaad jiidood hirrigsad u wadda aad xerada geysa lagu oodi lahaa iyo inaantaad la kacdo kor u qaaddo oo la socoto soo isku midun ma ah marka waa ilaa ilqaau lfaariq weeye faraca iyo asalka waxa u dhaxeeya ayaa tuuri oo dhihi kan la tixgelin mahayo haddii kaa aad tuurto waxaad leedahay asalkii faracu waxba uma dhexeeya waa isku mid xukumkana waa wadaagahaya ay ku badan tahay hawsha ayada dhibba ma laha wuxuu uhi wahada alilqaaw wadawaraanu waatardu yarjicu ilaa darbi shabahin waxaynu soo marray masaalig dhowr ah wuxuu ka soo bilaabay ilqaayga hadda u dambeeyey kii sideedaad oo tardiga ahaa kii dowraanko toddobaad iyo lixaadba shabaha iyo dowraanku iyo tardigu iyo ilqaaga hadda aynu hayno waad u jeedaanoo cilo lama magacaabahayo shabahna waxaa la soo lahaa faracan asalkanna waxbuu ka shabahaa kanna waxbuu ka shabahaa wuxuuse u badan yahay dhanka asalkan oo axkaam badan buu ka shabahaa muwaasafaad iyo tilmaamo waa ka shabaha kan aan raacin cilo mucayan lama sheegayno dawaraankuna muxuu ahaa waxaanu aragnaa wasfi yaduuru macahu eh, xukmu wujuudan wacadama xugun baa wasfi ka daba wareegaya haddii la waayona waa la waaya haddii lehna waa la helaya waxaan leenahay kanun baa cillo ah marka munaasabe iyo tansiis midna ma jiri maxaa kuu dembeeye dardiguna muxuu ahaa waxaynu helay xugum yuujadu idaa wujid tilka alcila yaduuru maca alxukmi wasfi baan aragnay yaduuru maca alxukmi wujuudan faqad wuxuu ihi saddexdaasi iyo ilqaaguba afartooda yarjic wuxuu u laabanayaa ilaa darbi shabahin bilcila cilo u ekaasho ilaa darbi shabahin lilcila wey ciladay ciladii oo la magacaabo la bardhabay u eg tahay laa xaqiiqata alcila ciladii oo dhaba maa waxaad leedahay daa'irkan xukunkan wareegaya facilatu waa maxay waa almadaar meeshuu ku wareegaya wey ilan waxa wareegaya waa xukumka daa'ira yaduuru calaa wasfin buu ku dul wareegaya wujuudan wa cadaman waxaan lena waxaan malaynaynaa kan inuu ciladii yahay hadduusan cilo ahayn mar walbo wasfigan la helo maxaa xukunka loo helaa markii ciladan la waaya tilmaantan la waayana maxaa xukunka loo waayaa iska dabawareegan wuxuuna tusahayaa xukumkan iyo tilmaantan waxbaa iskaga xidhan waxaanu u malaynaynaa inay cilo tahay xaqiiqatulcila laguma sheegin shabahina waad aragtay ilqaawun waa maxay waxaa ti labadan shay waxba ma dhexeeyo aan ka ahayn tilmaantan tilmaantaana macno malo wax ku xidhan ma jiro haddaba waa isku mid darbu shabahin weeye waa qayb ka mida isku shabahid la isku shabahayo weeye ama u ekaasho cila u ekaasho lagu shabahay lilcila laa xaqiqat alcil liannaha awsaaftaas masaligta afarta ilqaagii dawraankii dardigii saddexun baa meesha inoogu jirtaba maxaan ku daray shabah lama rabo waa toddobo iyo sideed iyo ilqaaga lannaha saddexdaa maslak tufiidu danna alciliyati cilo malaynteed bay kuu faa'iideyn cilaa laga malaysanaya mar hadday sidaan fi si guud ahaaneed min hayri tacyiinin iyadoon la bardhabaynin jihat almaslaxa jihada uu wasfigu xikmada oga cunamo ma dhahaysi wasfigu waa kan haddii xukunka lagu xidhana maslaxadaasaa ka iman ma odhanaysid waxaad leedahay uun weelkaadi ku jirta biyo lagu shuba iyo haddii lagu dhexkaaja waa isku mid ma odhanaysid kan haddii lagu xiro xigmadaasaa ka dhalan waxaasuu xaqiijinayaa dowraankan waxaad leedahay iska dabawareegan iyo isla socodkan iyo lusuumkan iyo talaasum muxuu tusay xukumkan cilladiisu inay tan tahay marka ma cayimaysid wasfigan haddii xukumkan lagu xidho waxaa ka dhalanhaya xigmadaasuu taxqiijinaya odhan maysid min hayri tacyiinin adoon bardhabaynin jihat almaslaxa ay jihat almunaasaba munaasabada ka dhaxaysa bayn alxukmi wa bayna alwasfi ma sheegaysid ayib intaa bal aan kaga tagno masaaligtii tobanka ahaa qolyo isku celiyo sideed ka dhiga waa jira qolyo dib iskugu rixo toddoba ka dhiga waa jira qolyo ka badiyana way jirtaa marka masaalikulcilla kuwaasaa loo yaqaanaa hadda wuxuu u gudbayaa tadniib fiidso qawaadixulcilla cillada waxyaabaha dhaawac jamcu qaadixin waxyaabaha cilada dura marka hore maxaan soo wadnay binaa qaabka cilooyinka loo soo saari lahaa kadibna axkaamta loogu dhejin lahaa baabkan qawaadixulcila loo yaqaano waa baab asalkiisu lagaga hadlo kutubu cilmi اljadal ama adaab اlbaxi wاlmunaadara lagaga hadla usuuliyiintu waa laba qaybood qayb keena halkan ku keena oo kutubulusuul ku dhex keena iyo qayb ka gooyo faraha ka qaada sida khazali fi lmusasfa oo kale waxaana loo keenay in la keenana loo badan yahay waa dhammaystire waa mukamilaad qawaadixdu waa mukamilaad qiyaaskii dhammaystirkiisii maxaa yeelay waa inaad qiyaaska shuruudiisii arkaantiisii ogto kadibna hagaajiso waxyaabihii dhaawici lahaana aad ka taxadarto ood ka afeefato marka qawaadixdu waa aad bay u fiicantah markaad fahanto ilaa labaatan iyo sideed wadaadaa gaadhsiiya labaatan iyo labo niman baa ka dhiga dhowr iyo toban niman baa ka dhiga waa la badiyaa awaadixdu marka waxaa weeye waa mawaanicu sixati qiyaas waxyaabihii diidayay inuu asaxo qiyaasku ayaa qawaadixda looga jeedaa ila warac wuxuu ahaa arkaantii qiyaaska shuruudiisii ciladii qaabkii lagu ogaan lahaa marka intaas soo dhammaysay mawaanicdii iyo cawaaridii waa in la iska ogaado xukunku waa idinkii odhan jiray wuxuu ku xidhan yahay asbaabtiisii iyo shuruudiisa iyo waintifaaءu اlmawaanic intifaa mawaanic ba hadda qawaadixda looga jeeda <clears throat> qawaadixda qaybo laisku waafaqsan yahay inay tahay qaadix dhaawace iyo dumiye qiyaaskii haddaan jawaab saxan laga bixinna qiyaaska uu baail yahay qayb mukhtalafa isku dhex taalla minha qawaadixda waxaa ka mid a ah, ilama wada sheegaya sheekhu qayban buu ka sheegaya taqriiban wuxuu sheegi doonaa ilaa muxuu ahaa dhowr iyo toban ayuu sheegi doonaa minha waxaa ka mida annaqdu النqd dumin ama burin ayb wuxuuna ka soo baxayaa naqdigu horaan waa inagu soo maray cilada waxaa la rabaa an taarida cilada waxaa la rabaa an tatarida meel walbo xukumka laga helo waa in cilada laga helo meel walbo cilada laga helana waa in xukumka laga helo waa inagu soo maray dowraan اlxukmi maca alwaصfi wujuudan dari baa la yidhahdaa haddii wujuud iyo cadamna tardiya cagsi baa la yidhahdaa ama dawraan ood soo marteen naqdigu maxaa tahay wa huwa takhalufu اlxukmi oo xukmka ka hadha can اlcilati fii maxallin baa loo jeedaa cilladoo meel taagan baan aragnay xukumkiina aan la socodin waata ciladii aad cillo ka soo dhigtay wadaadow ninkaada qiyaaska dhisahayayo xukumkiina ma haynayse wuxuu jiraa wey idan way kaa haddaan miaal ka bixinno caadi wax ku fahmi karto waxaad tidhi nin walbo ree hebel ah wax sii baan ku wax u dhib xukunku waa maxay in wax la siiyo ree hebel ayib xukunku waa middaas cilladu waa maxay ruux wax lagu siinayo waa inuu ree hebel yahay waa inuu ree hebel yahay haddii nin ree hebelkii ka mida aad wax siin weyda maxaad ku dhacday naqd cilladii waa la hayaa ninku waa ree hebel waxaadna tidhi waxba lama siinayo takhalufu اlxukmi wahuwa اlicطaa can اlcilati ree hebelnimo waa ay fahanteen baan u malay idan waa miaal aad fahmi karto ayib waana naqdiga waana qaadixa u xoog badan toban madhab baa ku jirtay usuuliyiinta khilaafka ka dhex jiray noocyihiisi iyo dagaal badan baa ka yaala marka lasoo khulaaseeyo ee madaahibta midka u fiican la yidhaahdo haddii xugumku uu cilada ooga hadho limaanicin aw lifawaati sharطin waa sax qiyaaskaa kaa dumi maayo qiyaaskaasi kaa dumi maayo idaa takhalafa alxukmu can اlcilati limaanicin aw lifawaati sharطi falaa ba'sa qiyaasku waa saxiix tusaale gaaban hadda ninkii aan soo maray muxuu ahaa waxaad tidhi ree hebel nin walboo ka mida xoogow toban kuna u dhib nin ree hebelaa kuu yimid war tobankii ii dhibaad ree hebel baan ahay la qaybinay odaygii amarka bixuu hi kan waxba ha siinin wadaada waa sidayba ninku waa ree hebel cilladu ree hebelnimay ahayd xoolihina waa diyaar maxaa jira xuri kan waan isku dhacsannahay muxuu sameeyey naqli ma samaynin limaanicin kan wuxuu idhi yaan la siin maxaa loo siin la'yahay maanic baa asaga ku qumay u diidahaya tobanka kun waa ay fahanteen baan u malay marka idaa takhallafa alxukmu can اlcilati limaanicin aw lifawaati sharطin shardi baa la waayo buu ku yidhi wuxuu yidhi anuu nin ree ku leey ilman yan weeye kan waaba sabi waxba lama siin karo ku yidhi shardiga rajulnimada ninnimada lagama waa sabi atfaal wey caanuug shardi baa maqan buu idhi ama waan isku dhacsannahay buu idhi laakiin inta kalena isku dhacsanayn ama gaashaanqaadkee ragga ah ilaan rag baan ku idhi u dhiibu lacagta ninka cilladu u dhisay ma dumin weli waa u taagantahay lanna xukumku wuxuu u hadhay oo loo waayey liwujuudi maanicin fii suurati الnaqdi aw lifawaati sharطin fii suurati الnaqd sheekhu marka wuxuu ku yidhi wاlmaanicu min kownihi qaadixan ninka diidan ee usuuligee leh naqdigu ma aha cillo dumisa iyo aafo dumisa iyo cudur dumiya qiyaaska ma aha yusamiihi wuxuu ku magacaabayaa takhsiis alcila tusamiihi baa ii dhigan waa un dhib ma laha takhsiis اlcillu leeyahay ninka qolyaha waxay leeyihiin naqdigu ma aha qaadix dumiye qiyaaska oo markuu yidhahdo ninkan ha siinin oo la maxaa tii ninka waa reer hebel wuuleeyahay waan ka soo reebay reer hebelki kan waa ka reeban yahay so bannaan lafdiga caamka in la khasiso oo mukhasisaad mutasiliya munfasila waa soo marteen ciladuna waa cumuum macnawi ah ayadna takhsiis baan geliyey buu kuuri waan khasisay waxma bi'inin wadaad waa laba aflaynine eh? waxaa tii reehbel nin walba shilin loo dhiibey ninkuna waa reehbel maxaad leedahay buu indhuu caddeeyey muctaridkii bushinayey waxaad tihi war takhsiis baan sameeyey annagaa ka reebna ka socaan ku soco inta kale waxsii marka ninka qaba naqdigu inuusan qaadix ahayn wuxuu leeyahay suurada ka mida reehebeelka ean u diida wax siintahee waxaan u soo reebay takhsiisan saasuu ku magacaabaya taana ma soconaysa haddii nin walba cillada aan la iطiraadinin mar walbana aad iska tidhaahdo takhsiis baan usoo reebay waxba socon maayo innagaa maxaa usoo reebtay mooyi macna aan fahmi karan noo sheegin ninkan wuxuu ku waayey cilladii caamkeed xukumkeedi ayb sidaas weeye marka markaa rabta inaad ka jawaabto qiyaas aad dhistay haddii lagu keeno bushi lagu keeno waxaad kaga jawaabi kartaa inaad maalan tidhaahdo suuradaad igu bushinaysee leedahay ciladina waa laga helay xukumkiina ma aadan siinin baad leedahay waan siiye xukumku waa ku jira ayb ama waxaad leedahay ciladii baaban lagu haynin ninkan aad leedahay maxaad u siin ree hebelba ma aha ree hebelba ma aha tidhi bimacnaa maxaa laga waa ciladii iyo ma adan siinin bu waan siiye haddaad tirada waa maxay ciladii kama hadhin xukumkeedu weeye oo xukumkii waa jiraa baad leedahay haddaad tiraa reer hebel ma ahana waxaad cillada wax lagu siinayey yaaba laga waayey ayb qaababkaas adugu looga jawaabo iska dhib badanta takhsiis wuxuu un geli karaa cilalka mansuusada ah cilalka mansuusada ama almustanbata iyadu way ku buraysaa bitakhsiis sida sawaabka ah haddaan miaalla ka bixino maalan xagga iiyaadka fiqiyaadka inaad maanic sheegto min alxukmi ama inaad sheegto ciladii in ay aan meesha lagu haynin iyo inaad tiraa suura igu basho xukumkii wuu wataa unbaad ku badbaadi kartaa amilada maalan masxu ras xalan aad soo marteen ya waxaad tidhi lama sunneeyo lama sunneeyo muxuu ahaayey in dhowr goor la masaxo hal mar unbaa la sunneeyaa sida xanafiyada maalikiyada iyo ay qabaan marka waxay dhaheen masxu ra'si laa yusannu fiihi atakraar qiyaasan calى اlkhufi qiyaasan calى اlkhufi ninkaa war dhigay in asalkii uu yahay alkhuf almasxu cala khufeen baa asala faracanna waa maxay waa masxu ra'si ciladu waa maxay waa masxun wa masxun kownuhu masxan marka lama sunneeyey buui xukumkaasuu wadaajiye oo cadamu takraar ilmasxi buu wadaajiye wadaad shaafica soo badow wuxuu yidhi waxaan haynaa meel masax ah masxun suura waxaan haynaa masax laga helay xaggana la sunneeyo takraarkii uu kugu bushiye ayb wuxuu idhi alistinjaau biاlaxjaar in dhagaxyaa lagu isjiisto iyo qoryaha iyo muxuu ahaayey t muxuu aha isheeg baalkii toilet beberka iyo tishuga iyo waxyaabaha noocaas in la isticmaali karo oo lagu istaysan karo sooma sugna idan waa masxun calaa maxali alstinja oo aw sabiilayn oo la sunneeyo watakraaru fiihi masnuun waa suura naaqida cilladii hore eed sheegtay meesha kale laga helo xukunkiina laga waayo suuratu naqdi baa la yidhahdaa waa suuradu lagugu bushinayo waado maxaad tidhi madaxa saddex goor lama masixi karo qiyaasan in aan khufeynka saddex la masixi karin bijaamic mid walba waa maxay waa masaxii masax wuxuu ku le waxaan hayaa goob la masaxo oo ay sunno tahay in la saddexeeyo waa maxay waa alistijmaar aw alistinjaa maxaad inaad laba mid ku qasban tahay saddex mid baa lagaa rabaa inaad tiraahdo maanic baa keenay cafwan meesha leedahay istinjada xukumkii waaban diidana aad tidhaahdo oo waa maxay ayadna aad tidhahdo lama saddexayn karo oo xukumkaygu waa mutarid ciladina igama jabin aad tidhaahdo iyo inaad sheegto ciladii aad wax ku xidhayba inaan meesha laga helinba ciladiiba oo masaxayd meesha ma taalla aad tidhaahdo waana siday ku jawaabeen maalikiya xanafiya waxay dhaheen istinjaa masxaba ma aha waa isaalat الnajaasaat wاlcayn saxaare iyo kaadi meesha ku taalla yaa la tirtirahayaa waa isaalatu najaasatin wa caynin wa aar meeshana madax daahira umbaa saa loo taabanaya khufayn daahira umbaa la taabanaya marka maxay ku jawaabeen suuratu naqdiba lagama helin bay dhaheen ciladii aan wax ku cilaynay hunaaka masxun wa hunaa isaalatu caynin wa aar waa ay baan u malay ayib haddaad rabto inaad maanic kaga galgalato bushiga cunaha lagugu dhege maanac kaga galgalatana waxay ku miaaliyaan maalan waxaa tidhi alqatl camd اlcudwaani wuxuu waajibiyaa baa tidhi qisaas ruux kas loo dilay si xadguduba oo xaqdaraa qisaas baa ka waajibta haddii lagu dilo wax af leh iyo wax miidaan laba qisaas baa waajibi baa tidhi waxaa laisku hayaa maalan dhagax iyo culays wax lagu dilaa laisku hayaa oo xanafiyadu qisas kama waajibtay dhahaan marka waxaa tidha alqatl biاlmuaqal wuxuu waajibinayaa qisaas qiyaasan cala alqatli biاlmuxadad say afle wax lagu dilaba soo qisaas ma waajibin karin jirin ha kana waa la mid markaasuu wuxuu kugu bushiiyey oo yidhi waxaan ahayn <clears throat> qatli camdi ah oo cudwaani ah oon qisaas waajibinaynin waa suuraةu naqd xaggee qatlu waalidi liwaladihi buu ku yidhi aabbuhu iyo hooyadu ilmahooda hadday kas u dilaan si aan kama ahayn oo xadgudub ay goorac werix siiyaan maxaa la helay qatlu camdun cudwaaniyin baa la helay ama hooyaaba wiilkeedii ilmeed halka xamaga intay jaqiiro la dhigtay nafta ka goys marka wuxuu yidhi haddaba waayo ciladaada jabtay waxaa tidhi hunaa maanicu lubuwa waa la qisaasi lahaa hooye iyo aabbee maanic baa ku qumay aan meelaha kale lahayn waa maxay waa maanicu اlwaalidiya aw اlubuwa idan takhalufu اlxukmi can suurati الnaqdi waxaad ku cilaysay ku sababaysay maanic baa jira waad baxsatay ciladiiba lama hayo iyo maanic baa jira hadaad ku baxsato waa lagaa dhegaysa haddii lagu keeno bushi ah suuradaasan haynaa xukunkan mahay waxaa kaloo dhihi kartaa xukumki waabay saaran yahay tusaale hadda ani soo maray qatla camdi cudwaani ayaa la helay bay dheheen xanafiyo oon qisaas lahayn muxuu yahay ul yaroo xawd ah ayaad ruux ku garacday dhow dhow dhow dhow tiisioo alla ka dhigayba dhimay ma qisaasaysa shaaficiyo haddii kale waa inaad ka noqotaan qatli camdi cudwaani ama muaqal iyo muxad waa isku middi joojiya hadday shaaficiyadu yidhaahdaan ushaa yarta xataa ruux lagu dilo qisaas baa ku waajibaysa waxay ka baxsadeen xukumkiiba ma harin bay leeyihin weli xukumkii ciladiisii way wada socdaan adu qaababkaasaa loo jawaabaa haddii uun dhibba ma laha qaadixaas marka qaadix dhib badan way iska ilaali maxaa la rabaa an takuuna alcillatu mutarida naqdi wuxuu ka soo boodayaa kala hadhka ay kala hadhaan ciladii iyo xukumkii waa ciladii oo la helo aad wax ku cilaysay xukumkiina uusan saarayn meel meelaha ka mid ah adoon ku sheegi karin xukumku wuxuu u hadhay sababayn karin haddaad shardi ku sababayso la waayey ama maanic la helay waad waad badbaadday haddii kale waxay noqonaysaa cilladii cillo aan jirin qaadixa labaad wاlkasru kasri baa asaguna ciladaa jebiyo qiyaaska kaa hadlaya wa huwa kasriguna isqaaطu waصfin min awsaafi اlcilati sawaaء ubdila biwaصfin aakhara aw lam yubdal kasrigu dhowr nooc buu noqdaa mar waa takhalufu xukmi can اlxikma takhalufu اlxukmi can اlxikma xikmadii baa la helay markaasaa xukumkiina lala yahay tusaale gaaban waxaa tidhahda musaafirku salaaddii afarraydaydu labalabu ka dhigi soonkuna wuu afuri karaa ruksooyin badan buu leeyahay cilatu takhfiif sababka wax looga fudeeyana waxaa weeye mashaqo waxaa lagu yidhi saas ahaa ninka xamaaliga gurigiisa joogaya laakiin aan musaafirka ina shaqaysanaya warshadaha ka shaqeeya ama birta tumahayo ama raashinka dejinaya ayaa ka mashaqo badan bay ku dhaheen ninka ayr baska gaaris oogu safray bas shan boqoloo shay intuu goostay ninka saaka iska dhaqaaqaye siika kasii shaacabay mingi ka qadayaye garabkiina ka casariyey gaarisa iyo waaga bidhiisi ninkii la istaagay inuu beer falo ama bir tumo ama raashin dejiyo keebaa mashaqo badan baa lagu yidhi kanaa mashaqo badan baa tidhi waa ha gaabiya salaadiisii oo soonka ha iska afuro oo xisaabihii musaafir lagu yaqaana sii baa lagu yidhi maxaa lagugu qabtay xikmadii waa lahaya ahayd mashaqadii wamaca daalika xamaaligan waxaad leedahay ma gaabin karaa salaadii leanna musaafir ma aha marka takhalufu اlxukmi can اlxikmati kasri waa la yidhahdaa kasri waa la yidhahdaa mid wa sheekh hadda ka hadlayna me waa kii kale cilalka geli jiray buu ujeedaa midka marka annaqd اlmaksuur bay kan u yaqaanaan usuuliyiintu isqaatu waصfin ilgaa baa loo jeeda hadda huna ilgaau waصfin iyo isqaatku waa isku mid waصfi gabal baad goynaysaa min awsaaf اlcila اlmurakaba waa inagii soo maray cilalku basiita iyo murakabay u qaybsamaan hadday cillo mutaxan tahay oon qayba aysan lahayn ajza iyo gaballo cila basiida la yidhaahdaa hadday gabal la yeelatana waxaynu soo maray in la yidhahdo cila murakaba ayb min awsaafi alcilati almurakaba ayaad leedahay wasfiga iyo gabalka tixgelin ma laha macna ma lahaad leedahay maxaa jira xukumkan meesha taagan gabalkan iyo wasfigan shuqulba kuma lahaa tiri laa aara lahu fi اlxukmi sawan waxaan kala qaadlayn ubdila biwasfin aakhara aw lam yubdal gabalka aad turtay ama gabal kale ku bedel ama ha ku bedelin kala qaad ma lah kan marka kasriga waa nooc min cadam الta'hiir cadam الta'hiir wixii loo yaqaan nooc ka mida weeye dhanka marka laga fiiriyo waxaad leedahay ciladan gaballadeeda saddexda ah eed adugu ku sheegtay xukumka ku xidhay mid ka mida xukumka raadba kuma laha maba saameeyo adaa iska wataba mooye ayb kadibna kii kalena waad iga tuuri midna waxaad dhihi xukunka saameeyo ka kalena waxaad dhihi naqdi baa ku yimid oo takhalafa canhu xukmu fii suuratin oo lagu burburinhaya waxay ku miaaliyeen tusaale badan amtilo badan bay ka bixiyeen hal miaal intaan bixina iskaga tagna culosma ma lehe baycu lghaa'ib baycu lghaa'ib shayga maqan iibintiisu yaa markay cilaynhayaan wadaadaha diidan waxay dhahaan waa mabiicun majhuul sifa falaa yasixu waa shay la iibinayo un tilmaantiisa la garanay mabiicun majhuul الصifa falaa yasixu baycuhu laa yasixu baycuhu waa xukumki cilada baycu u asixi waayana waxaad ka dhigtay sababka inuu yahay horta waa mabiic o majhuul الصifa waa cila murakaba min juزayn kownuhu mabiican wa kownuhu majhuul الصifa tilmaantiisa aan la garanayn idan markaad rabto inaad kasri ku samayso waxaad leedahay mabiicnimadu waxaa tihi kownuhu mabiican laa cibrata lahu laa aara lahu labo majhuulu sifana waa cila muntaqida wاlqaacidatu fi hada qaadix qaadixi hore iyo kanba waxay yidhahdeen usuuliyiintu alcilaةu ida اntaqadat min gayri farqin muؤahirin culima anha cila baطila ciladu hadday burto oo xukumka uu ka haro ama ay shaqayn weydo waxaa la ogaadaa ciladu asalba inay baailahayd adaab iska watay alcilatu ida اntaqadat min ayri farqin muahirin culima annaha cilaة baaila oo waxaa tihi majhuulu sifana maxaad ku burisay wuxuu ihi nikaaxaan ku buriyey nikaaxaan ku buriye nikaax waam haweeney aadan arag oon kuu tilmaanayn ayaa nikaaxeedu asaxaaya idan waa imra'atun majhuulaة الصifa wasaxa nikaaxuha kana waa mabiicun majhuulu الصifa yasixu baycuhu yasixu baycuhu muxuu kugu sameeyey mabiicda uu kaa tuuray suu iskugu dhejiyo labada caqdi wuxuu ku uhi mabiicun waa farqi iyo iyo juz hayru mu'aira laa ahara lahu majhuulu sifana waa cila muntaqida maxay ku burtay bilmar'ati اlmajhuulati sifa fii baabi الnikaax muxuu kugu sameeyey marka wasfi min awsaafi اlcila oo mabiicdi ah ayuu tuuray yaa kaa tuuri adiga mustadil baa tahay muctaridka kula doodaya ku bushinaya kaa tuurahay ila meesha dood baa ka socota mustadil waa ninka hawsha dhisahaya ee hawsha hagaajinaya muctaridkuna waa dumiye rifa weeye wixii ou dhan buu rabaa inuu kaa rifo marna saa'il iyo mujiib baa loo qaybiyaa saailku waa ninka muctaridka mujiibkuna waa ninka raba hawshu inuu hagaajiyo celceliyo rag waxay dhan soomaaliya waa mxuu ahaa ra'yi keena aqbal keena rife nin talada keena iyo nin waad saxantahay waa ku raacay iyo nin intaba banada oo siisu in wax rifa mooyeen aan wax la dhisaba ogolayn marka kaasay u yaqaanaa adugu seed kaga jawaabe waxaad ku qasban tahay inaad kala farqisa been albaabay oo tidhahdo waxaa beeca loo diiday hayga majhuulu sifa beeciisa wuxuu baatil u noqday haweenayda majhuulatu sifa ay nikaaxeedu saxiix u noqday waa labada baabee nikaaxa iyo beeca farqi u dhexeeya beecuna ciwadka maaliga waa maqsuud fii xaddi daati lanna waa caqdu mucaawadaba baabu nikaaxna maalkii xooluhu waa maxay maqsuudba ma ahe waa min baabi almukaarama loo bixiyaa xoolahaaad bixinaysa howlaha maqsuud ma aha waxay wasiile kugu yihiin gabadha qiimaha badanee qalanjada aad heshid intana xoogow tabina laisku xurmeeyo weeye oo dufana marka maqsuudku nikaaxu maalba ma aha maqsuudulbaycna maalkaabaa maqsuud ahaaba asaga ku dhisnaa marka labada baabbaa kala duwan walidaalika ayaad haweenayda haddii magaceeda ama muxuu ahaaye reerkeeda ama uun si guud aad u ogtahay tilmaanteeda adan waa asaxahaya ayib sida raajixa marka aljahaala fii baabi الnikaax iyo aljahaala fii baabi اlbayc waa kala duwan yihiin algararu fi اlbayci laa yuktafar amaa gararkii jahaalada fi lankixa meelo badan waa laga ilaabaa aan iskaga tagno waad un fahanteen waa in lagaa tuuro maalan nin baa wuxuu ku yidhi alxukm bغayri ma anzla اllah alxukm bغayri ma anzla اllah hadduu yahay fii qadiya juز'iya mucayanana waa macsiyo kufrun duuna kufr hadduu yahay xukm caama iyo tashriic guudna waa kufri akbara haddaad tiro juز'iya mucayana waa wasfi laa aar lahu maxaa la yihahdaa waa kasri kasri baad ku samaysa muxuu sheegay xukmun bغayri ma anzla اllah fii juز'iya labuu ka kooban yahay ciladiisi laba juz ba ka koobanta ta horena muxuu yidhi xukman bikayri manzala fii qadiyatin caama labay ka koobanta tan adugu aad diidan tahay tan waxaa tira waa musallama tan aad leedahay waa kufri akbara meel walba ku timaado waxaad ku samayn aad kiyaaw ingiriis baad u qaaban waad ka furfuri waxaad leedahay juziya mucayana waa tilmaan aan qiimo lahayn limaada usuulu shariic waxaa lagu yaqaanaa shayga naaqidka ah ama salaad ha buriye ama weyse ha buriyo ama iimaan ha buriye ama camal ha buriye intiisa yar iyo inta badan lama kala qaado kala qaadka aad kala qaaday xukun guud iyo mid gaar ahaaneed waa farqi laa aara lahu fi اlxukmi shareecadoo dhan baana diidan marka wadaadkii dhacdayn baa ka soo hadhay hadduu sawusha fahansa haddii kale uu galgalan meeluu aadaba kul aarkii ibn cabaas ee malagii gale la soo boodo meel unbuu carari way fahanteen baan u malay neeftu weysadii jebisaa baa la yidhi soo maha haddii aad muxuu ahaaye bahal xisaabteedu loogyahoo culus aad sii dayso iyo hadday mid yar fiis tiraahdo weysadii ma jarto mise ma jabin haddaad baaldi kaayado iyo hadday dhibic kaasoo tidhaahdana haddaad maqaaxida caligeli intaad gasho aad dalbato saxan dhan oo weyn oo hilibgeeloo saad barta uga hayso fash aad labadaa qawl suba ka sii dayso iyo hadda hal cad rugta ka war ood laqdo hilib geel un ma aho naaqidku hadduu badan yahay iyo hadduu yar yahay haddaan toban muslimiina dila waa lay qisaasi haddaan mid cunaha ku dhegon dilana qatliga hadduu batiy hadduu yaraadaba xukunkiisi waa isla sidii kufri yar oo kufri hal xaba haddaan ku dhaco iyo haddaan soddon sano waxaan gaalnimaha aanan ka shaqaynin maxaan ahay laba gooraba gaalun geesaawooyn soomati waxaa la yidhi nawaaqidu fi alacmaali الsaalixa fi اliimaaniyaat fi اlwuضuء fi اlcibaadaat kulu ma yubiixu اdama wayunqid اlacmaala qaliiluhu wa kaiiruhu fi sharica islam waxaa lagu yaqaanaa hee inaan la kala qaadin tistiisi iyo tobankiisa adugu hadduu yar yahayna waa iska caadi hadduu batona waa gaalnimo waa xisaab aan lagu aqoonin shariicatu muxamedin calayhi الsalaaةu wasalaam meelgee kadib markuu la yimaado aarka ibn cabaasna qorsagara la dhig waa iska dhib yartahay wacadamu lcagsi qaadixii saddexaad qaadixii saddexaad annaqdi muxuu ka baxahay wuxuu ka soo baxay itiraad اlcila waa ciladii oo toosi weydo uu xukumkeedii ka hadho ayadii baa la helay xukumkii baa ka hadhay lanno cilada xukumku daliil iyo madluul bay isku ahaayeen ciladaa daliil ahayd xukumkuna madluul buu ahaa waa daliilkoo la helo xukumkiina aan lahayn cagsigu waa maxay waaba xukumkii baan la waayay nimankaan cilada la waayo ciladii baa la waayey xukumkii baa joogaba war waa ku sidee ciladu ma jirto xukunkuna waa fadhiyaa hadda yaa hadhay waa takhalufu اlcilati can اlxukmi horaana xukumkaa hadhahay ayib wa cadamu اlcagsi waa in ciladu ay raaci weydo xukumka fi اlcadam fi اlcadam ayib cafwan waa inuu xukumku raaci waayaan rabaa cilada fi اlcadam ayib wahuwa an laa yufqad alxukmu xukumka inaan la waayin weeye cinda faqd اlcilati cilada marka la waayo naqdigu iyo kasrigu iyo cagsigu kulli wuxuu galaa meelo badan bay galaan oon qiyaaska bas aan ka ahay laakiin waynu kala saari doonaa in sha allahu tacaala anlaa yufqad alxukmu cinda faqdi اlcilati faina alcilata ciladu laa takunu xiinaidin muncakisa xukunkii baan la waayaynin ciladii oo la waayey xukunkii hadduu joogo ciladuna ay maqan tahay haddaba cilada muncakisa ma aha mid islaabaysa maa waxaa la rabay ayada marka la waayo xukumkay dhalin jirtana in la waayo ayada marka la helo xukumkay dhalin jirtana inay wadato oo la helo marka muncakisay noqon weyda sharطuhaa sharطu cilatina alincikaasu inay ismajiirtaa la rabaa fi اlcadam marka iyada la waayo xukumkana la waayo wahuwa incikaaskuna waa intifaaء اlxukmi cinda intifaa'iha waa in xukumkii la waayo marka iyada la waayo sawaaء waxaan kala qaad lahayn culima dalika intifaha la ogaaya dalika اlintifaau cafwan culima yani qaطcan buu ujeedaa culima cilmigii yaqiina buu ujeedaa bdalaala taqsiim laguu qaybiyey culima dalika alintifaau aw dunna ama la maleeya intifaagaasi ama ha la maleeyo bidannin khaalibin ama ha la hubsada yaqiime waa in ciladii oo la waayo xukumkiiba iska joogo iska taagan yahay halkan ha ku khaldamina ee waa markay ciladu munfarida tahay wa shardu hal incikaas cilalka sharciga ah incikaaska waxaa loo shardiyaa markay munfarida tahay munfarid maxaa looga jeedaa waa haddii xukumkan halkan cilo uu ku taagnaa hal cilo bas ah xukm waaxida wuxua mucallal bicilatin waaxida xugum baa hal cilo lahaa cilada haddii la waayo in la waayo la rabaa haddii in la helaa la rabaa laakiin xukumku hadduu ku cilaysnaa dhowr cilo mid haddii la waayo tii kaloo ku shaqaysanaya soo habeen dhood mayna soo marayn nawaaqid اlwudu waa ma aha nin baa weysadu ka jabtay weysadu baa waxay kaga jabtay hilib geel buu cunay oo kaadi baa ka timid nawaaqidii oo dhan qaybo ka mida ah ka yimid marka dhihi maysid hebelow mar baa hilib geel baad cuntay haddii laxmul ibilki cunidiisi la waayo welina weysadu ay jaban tahay waxaad leedahay waxay ku jaban tahay inuu masulfarji la yimid masuldakar inuu la yimid inuu mxua neefsadaa dhici karta inuu eh, iidaayo seexday baa dhici karta inay madikateed baa dhici karta ma dhihi kartid ninkan lam yakul laxma alibili fa huwa saxiixu lwuduu lanna aklu laxm alibil baa la waayey idan waa in la waayo weyse la'aan waa in la waayo ma dhihi karti wuu weyse yahay asagoon cuninba hilib geel muxuu ku weyse yahay bicillati ukhra laakiin ciladu marka keligee tahay laabudda an tatarida wa tancakis haddii la waayo waa in xukumkii la waayo haddii la helana waa in xukumkii la helo laakiin marka xukmya mucallal bicilalin cilooyinku way isbedelahayaan shiftiyay gelahayaan marka horey wada joogaan waxay xukumka waan wada leenahay waa wadaag waan ku sidkannahay midood hadday baxdo tii kale xukumka sii wadi warka inaad fahanteen barumale intaasuu u jeegaa sheekhu halkaa un iska ogaada ayib <clears throat> muxuu marka noqday cagsigu muxuu noqday waa wujuud اlmacluuli macluulkoo la helo biduun lcilla fii baab اlxuduudna wuu galaa shay baa tacriifisay shaygii baa tacriifisay markaasaa tacriifkii la waayey maxduudkuna waa la helay waa cagsi lama ogolo laabudda an yakuuna alxaddu mutaridan wa muncakisan ama jaamican maanican qaadixan cagsiga la yidha cadam alcagsi la yidhahdo wuxuu galaa cilal eh, cilalku galaa xuduudda iyo tacaariifta ayuu galaa ayib laakiin eh, adilada kuma yimaado adilada ma galo waa innaga habeen dhowd ka soo hadlaynay alcagsu laa yarid fi اladila ayib marka daliilkii baa la waayi karaa isagoo madluulka uu jiro alkown wاlcaalamu waa daliilu calى wujuud اllahi subxaanaه wa tacaala haddii kownkan iyo caalamka la waayo taa macnaheedu ma aha ilaahay in la waayo subxaanaه wa tacaala waa inaga soo nidhi addaliilu laa yancakis laakiin addaliilu yatarib haddii daliilkii la helo waa in la helo wuxuu tusaya madluulkiisi laakiin haddii asaga la waayo maaha in la waayayo madluulkiisi maxaa yeelay waxyaaba kale ku taagnaan kara waxyaaba kale ku taagnaan kara marka cadam alcagsigu wuxuu galaa cilada munfaridada ah xuduudda iyo tacaariifta iyo daliilka caqliga ah daliilka caqliga ah ayib haddii markaaba la yidhahdo asna yani baa looga baahan yahay ayib aan iskaga tagno marka soo <clears throat> miaal maynan ka bixinin aan iskaga tan waad fahanteen waa un hore waa ciladii oo la waayo xukumkiina uu taagan yahay xukumkina uu taagan yahay wa cadamu taaiir waa qaadixii afraad mise kii shanaad wey qaadixii afraad cadamu taaiir hmm. hmm. markaad naqdiga iyo dawraanka isku qabatay naqdigay markaad cadamu cagsi isku qabatay isla yihiin dawraanka Mhmm. maya kaa dardi buu ahaa wujuud اlxukmi cinda wujuudiha dardi buu ahaa intifaau اlxukmi cinda intifaaihaana cagsi buu ahaa labadaasoo la isku daray ayaa kusoo marteen maslaku dawaraan dawaraanku dhisidda hore haddana dumid baa laga hadlayaa adoo soo deliishaday inaad ciladan ku sugtay bidawraan daara maca alxukmu wujuuda wacadaman bat ila waa ijtihaad waxaad wadee aayad min kitaab illaahi eh, waad ijtihaadaysaay waxaad tihi daara macaha alxukmu wujuudan wacadaman waxaa lagu keenay suuro iyo mas'alo suwarkii la mid ah xukumkiina uu saaran yahay ciladina aan lahaynin waxaa lagu dhihi falamtancakis cadamulcagsi baa lagu bushiyey qaadixan cadamulcagsi baa lagu bushiyey ayib tii horan maxay ahayd waxaa lagu dhihi ciladii baa la helay laga helay fii suuratin xukumkiina lama hayo waa qaadixu naqdi naqdi baa lagugu bushinaya marka waa labadii aad sheegto in baa lagugu fadaloocinaya وعدم التأثير عدم التأثير وحكم تعريفية بيضاوي وتمرت المنهاج وتمرتين وجود الحكم من دون العلة بأصوكم مثال مركوا وجود الحكم من دون العلة عدم التأثير هذه لقد naqdiga ad soo marteen buu lamid noqonay laakiin tacriifka wadaadka aynu marro wahwa kownu اlwasfi waa inay ciladu noqoto wasfigii almucallali bihi baada ku qadaran wasfigii wax lagu cileeyey ee xukumka ku xidhay wuxuu noqday hayra munaasibin wasfi aan munaasib ahayn buu noqday oon u cunaynba xukunka in lagu xidho caadi caqliga marka la fiiriyo waliajli dalika saa darteed buu kaana noqday qadxu haada fii qiyaasi اlmacna kaana qadxu haada fii qiyaasi اlmacna cadamu ta'siirku wuxuu dhaawacaa qiyaasu اlmacna buu dhaawacaa qiyaasu dilaala iyo qiyaasu shabah iyo qiyaasu tardi iyo ma dhaawici karo meelihii aad cilada ku soo saartay bilmunaasaba eed soo tidhi xukumka wasfigani wuxuu u cunamaa xukumka in lagu xidho haddii lagu xidhona maslaxadaasaa ka dhalan maqsuuda sharcan ah meelahaasoo dhan haddii wasfigii munaasabo laga waayo waxaa lagu leeyahy wasfigan waa wasfi laa yu'ahiru fii iijaadi اlxukmi xukumka inuu dhaliya maba awoodaba ayib هو كون الوصف غير مناسب للحكم aw likhtilaali shardi min shuruud alcila ku jirta waa la mid haddii shardi min shuruud alcila la waayana cadamu taaiir waa la yidhaahdaa tusaale gaaban aan bixin intaan bal loo fahmo xanafiyada waxay qabaan salaada subax ayadoon gelin inaan adaan jirin qiyaasan cala almaqrib ilaa aakhirihi bay la soo istaageen waxay dhaheen salaada subax fajarka ilaahay oogta labaad dilaacdo lama aadaami karay dheh maxaa jira cilo yaalla wuxuu waa salaatun laa tuqsaru kalmaqribi falaa yuqadamu aadaanuha waxay dhaheen waa salaad maqribkoo kaloon la gaabinin marka la safro lama gaabiyo maqrib lama gaabiyo aadaanna lagama hormariyay dheh salaad subaxna lama gaabiyo cafwan lama gaabiyaan ujeeda aadaanna lagama hormarin karo meel adag bay ku fadhiiseen salaatun laa tuqsaru fi اlasfaar falaa yuqadamu aadaanuha qiyaasan calى salaati اlmaqrib markaad rabto inaad cadamu taأhiir ku keento waxaad leedahay gaabin la'aanteedu inay tahay cillo keenaysa salaada inaan aadaan laga hormarinin iyo in laga hormariyo taiirkiisi keena dhammaatay cadam اlqasri gaabin la'aan salaad aan la gaabinaynin gaabin la'aantaasi inay cillo u noqonayso salaadaha aadaankooda ay kala duw tii la gaabiyana adaanka laga hormarin karo xilligeeda oon gelin taan la gaabininna aadaanka un lagu beegi xilligay gasho u keena wasfigaa laabudda min dliil tusayo inuu muair yahay lilxukm waxaad leeda marka waصfigaani taأiir ma laha لأnna taأiirku muxuu ku sugnaan jiray ima binasin aw biاstinbaad shawaahidkeed cunahaad ku dhegtay marka waxaad leeda fahwa waصfun tardiyun waa la gaabshaa iyo lama gaabi waxay ka dhigan tahay salaad dheer oo duhur ah iyo cisho iyo mxuu ahaa casarah iyo mid gaaban oo maqribiyo salaad subax marka wasfun tardiyun laa aara lahu cadamu ta'iir baa kaa sugan la yidhahda macnuhu waa maxay marka la soo gaabiyo wa almuطaalabatu bitasxiixi اlcila waxaad ninka mustadilka ama mujiibka ka codsanaysa war cilladan aad sheegtay saxiix ka dhig caddee inay saxiixa tahay makhraati u keen inay wax tarayso marka waxaa loo yaqaanaa su'aal اlmuطaalaba bitasxiix اlcila adou hadda tii aanu soo marray maslatu xukmi yidhaahda xukunku markuu jusiye yahay iyo markuu yahay kuliya uu yahay inuu kala duwan yahay daliilkeeda keen baa tiri maxaad weydiisay waa asuaal ama suaal muaalaba bitasxiix اlcila ila wax walba iska qaadan maysid inaad indhaha kala qaadaa la doonaya ood eh, niqaashtee ayb waxaa ka mida maalan in uu wax ku qolya hadda yidhahda ii soo qabo muxuu ahaa muwaalaat اlkufaar waxay dhaheen wuxuu un kufri yahay ida kaanat الnusratu liأjli الdiin ida kaanat الnusratu liأjli الdiin haddaad intan dambe ku dhegto oo tidhahda liأjli diintaani waa waصfi laa ahara lahu maxaa yeelay waxaan shareecada ka barannay shay baaطin ah oo min acmaali اlquluuba kufri iyo iimaan midna laguma xidha fi axkaam اdunya gaalnimo iyo islaamnimo laguma xidho fii axkaami اdunya shay qarsoon howlaha qarsoon ee acmaal اlquluubka aakhare rabbi baa ku xisaabtami lianna alaxkaama fi اlaakhira waa cala albawaaطin axkaamta aakhare waxay ku socotaa baatinkay ku dhisan tahay maxaad u dhahayseen eh, naxkum biاaahiri wاllahu yatawala sara'ir yatawala sarair waa gormay shaqaynaysa oo lagu kala bixi aakharo weeye yowma tubla saraa'ir maalinkaasaa la kala baxaya laakiin adduunku nin walba wuxuu noo muujisto ama qowla ama ficlan kula dhaqmaynaa marka nusrada iyo hiylada keliya xukunku ku xidhanya gaalnimada ah liajli diin iyo xubi iyo buqdi howlaha howl noo taalaba ma aha inii lam umar an unaqiba can quluubi الnaas walaa an ashuqa buطuunahum waad baabi'is maxaad ku samaysay muطaalaba bitasxiix اlcila ama caddee in wasfigan ahar uu ku leeyahy fi اlxukmi ma caddayn karo inuu markaa jahmiyo dabada la galo marka faagta mooyeen markuu jahmiye galana kaba nasata isdaysaba markaa ka niqaash gaalnimadiisa iyo islaamnimadiisa asaga qudhigiisa marka waxaad tirada waxaan ka baarandegaynaa inaad muslim tahay inaad gaalta dhibba mala huwa kown lwasfi اlmucallali bihi hayra munaasibin lilxukmi waliأjli dalika saa darteed oo inuu cadamu taأhiirku uu yahay wasfigaani inuusan munaasib u ahayn xukumkan in lagu xidho fii qawaacid الshariica ama lagu xidho caadatan wacaqlan yuu kaana noqday buu hi qadxu hada fi qiyaas اlmacna qiyaas اlcilu galaa un cadamu taأhiir wuxuu galaa qiyaas اlcila ma galo qiyaas اdilaala ma galo qiyaas shabh ma galo qiyaas dardi ood soo marteen wixii qiyaasu cillo ahaa unbuu gala goormo weliba idaa kaanat alcillatu fiihi mustanbata qiyaasul cillaha markay ciladiisu tahay cillo lagu keenay bilistinbaad ila waa bilistinbaad daliil ma jira sheegahaya idaa kaana liajli dingad keraysa ma jiraan qur-aanku waa idlaaqa hawshaas wilaayo dhan buu sii daaya xukumku takfiirun ku xidha iyo cadamu liimaana meel walbo qur-aanku wilaaya ku sheeg lkaafiriin ama sifatu nifaaq buu ka dhigaa ama kufri buu ku xidhaa ama cadam اliimaan buu ku xidhaa howlahan kale adaa wata qoliyo wilaayadu agtooda ay ka tahay macsiyo oo jahmiye la yidhaahdo siduu ibnu taymiya ku caddeeyey fii kitaabi اliimaan اlkabiir unbaad markaasi ku fayshay adun is ogey weliba wakhtulifa fiiha laysku maandhaafo wakhtulifa fiiha ay fi lcila almustanbata cilada mustanbatada ah fii qiyaasi اlcila xaggana mukhtalafada ah markaa unbuu cadamu ta'hiirku burahayaa iyuu wax buriyaa oo dhaawacaa wey ciladu hadday mansuuso tahay oy meel meelaha ka mid a ah aad tirado wax ma saamaynin waxaad dhihaysaa waa min baabi takhsiis alcilla si nusuusta loo khasisiya tana loo khasisaya ee cilada cadamu taaiir uu buriye ee u dhaawaca waxaa weeye alcila almustanbata alkhilaafiya alcila almustanbata alkhilaafiya walow aqsaamun kaiiratun buu leeyahay laa taliiqu bi almukhtasari cadamu taaiirku suwar badan iyo amilo badan buu leeyahay buu sheekhu aanu cunabin mukhtasarka lanno ilaa dhowr nooc bay ka dhigaan marka aynu iskaga tagno si aan lagu sii wareerinba muhimaddu waxaa weeye wasfigii ruuxu uu sheegay waxaad leedahay waa waa tardi aan ahar ku lahayn xukumkan ayib waxaan soo maray annaqd iyo alkasru iyo cadam اlcagsi iyo cadam الtaأhiir afar baad maraysa kii shanaad wاlqalbu alqalbu marka lasoo soo gaabay waa maa waa istibqaau cilat اlmustadili wa slihi biduuni xukmihi qalbi waa maa waa ku dabarog waa wadaadka wuxuu wata aad ku dabagedido qolyaha geedaha ka dooday geedaha ka hadla way yaqaanaana duqayda ay dhiigga ku duurma ama murmahaya ninbaa hadli wixiisaba cadays ninbaa xaajadoo dhan ba lagu dabagedinhaya afgarooc malagii baa galay marka qalbigu waa dhib badan yahay labuu noqdaa qalbu khilaaf iyo qalbi musaawa labadaba wuu sheegi doonaa sheekhu insha allahu tacaala wa huwa qalbigu qalbigu hadda asagu kii hore aan soo maray cadamu tasriix cilalka unbugalaa weliba cilada mustanbadada ee khilaafiyada hunaa qalbigu laakiin waa caam adiladuu gelaya oo qiyaaskuu gelaya oo xuduudu gelaya meel bad yuu galaa wa huwa qalbigu waxaa weeye dacwa ana maa dakarahu اlmustadilu adoo sheegta adiga muctaridkaa sheeganaya ee bushyaha ah wuxuu mustadilku sheegay adila ama qiyaas ama cilo ah calayhi laa lahu war daliilka aad wadato aduuba xujo kugu yahay baad leedahay doqontuu xadhigga lagu xidhi lahaa xaglahay ku sidataa bay yidhaahdeen adaaba isxidhahaya ayib wuxuu yidhi ama muctaridku wuxuu leeyahay dalla lanaa walahu macan daliilka aad wadato anna waxbuu itara adna waa ku tara dee maxaan isu haynaa adna waa kuu daliil anna waa idil maxaad iga qaadi ina kala wada wey adu waad rabta ninka intaad xujo ku ogto inaad wax laazimisee xuu daliilkan anna waa ii daliil anna waa kudal aan kala jiidano jugjug meeshaada joog soo maa marka qur-aanku waa yaqaanaa kitaabka ilaahay meelo badan buu kaga yimid qalbigu qalbigu cabdullahi mayi kooxidiis maxay yidhaahdeen lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal waa lagu dabagediyey runtiin weeyaa la yidhi xukunku waa maxay waa alikhraaj ikhraaj اdaliil weeye in la saarayo daliilka la saarayo maxaa loo saari ciladuna waa kown اlmukhriji acaza ma tahay mise maaha layukhrijana alacazu minha aladal alxukmu اlإkhraaju wاlcilaة اlciza waxaa le waa runtiin laakiin cizada yaa iska leh ilaahi alcizatu lagama murmin xukunku waa ihraaj waa runtin baale waa conform haye wa cilat ikhraajina alcizatu conform laakiin maxaa lagaa yidhi adaa daliila nabiguna waa casiiz maxaa la sameeyey qalbu asaga lagu dabarogay waa lagugu dabarogay ayib qur-aanku hawshaasi aad bay oogu badan tahay waxaa la mid a ah adoo yidhaahda jahmi baa wuxuu ku yidhi muwaalaatu lkaafiriin cala almuslimiin waxay kufri noqotaa ida kan liajli اddiin waxaa tihi waa runtaa sax weeye laakiin qitaalum lilmuslimiina waa min addiin qitaalum lilmuslimiina waa min diinihimba ninkii ka qayb qaata dagaalka ay muslimiinta ku hayaan wuxuu ka qayb qaatay dagaal liajli اddiin ah sheekhu islam ibn taymiya saarim ku caddeeya qitaalu lkufaar lilmuslimiina iyo xoolahooda ay dhacayaan waa min diini اlkufaar waa diintooda buush wakiil uu yidhi inaha xarbun saliibiya carabti iyo soomaalida waa loo awal wuxuu u jeedaa madaxweynuhu wuxuu u jeedaa inahaa xarbun saliibiya wuxuu u jeedaa adiga inay wax kuu awalaan ma ogola la soco waxba adiga kuu ta'wiilin maayaan kuu leexin maayaan waxay ku leeyihin waa irhaabi argixisaa qabta war maad ii awishaan maya buushka la soo istaagay inaha xarbun saliibiya waxay dhah maya wuxuu u jeedaa Eh, dhibka ay wadaan kuwan yararka iyo hawsha ninkan islaam lama dagaalamay diinta islaamkana waa jecel waa socota baash duu kala tag dhibkaasa adduunka ka jira yaan xisaabayga gelin bal aan dhamaysta cashirkayga wuxuu yidhi wadaadku eh, wa huwa qalbigu qalbigu waxaa ka mid a ah shaaficiyo waxaa ishaayee shaaficiyo iyo xanafiyo xanafiyo waxay qabaan ictikaafka waxaa loo shardiyaa soom soom baa loo shardiyaa marka waxay dhaheen waa lubثun makhsuuصu falaa yakuunu bimujaradihi qurba waa in wax raaco waa inuu wax raaco qiyaasan calaa wuquufi carafay dhaheen carafa haddaad iskaa iska istaagto cibaado ma aha haddaa adoo muxrima istaagto maalinkeedana waa cibaado ictikaafkuna waa lubثun fii makaan wuquufu caraf lubثun fii makaan maca alixraami wuxuu noqday cibaado ictikaafkuna biduuni soomin ma noqonayo cibaado shaaficiya qalbibaysa waxay dhaheen waa lafdu makhsuusun fii makaani ictikaafku falaa yaxtaaju ilaa sawmin qiyaasan calaa wuquufi carafa lianna wuquufa carafa laa yaxtaaju ilaa sawm intii aad wadato baa lagugu dabagediye soo maa wuquufu carafa cibaada ma ahy idon loo soomayn haa ictikaafkuna waa cibaada isagoon san uusan wadanin adunbaa lagugu dabagediy wii aad wadatay horaan baan kuso marka waa istibqaau cilat اlmustadili mustadilki ciladiisi baad sidii u dayn oo cizadii oo kale ah xukunkiina waa dayn oo ikhraajka oo kale ah laakiin waxaad ka dhalin xukunkuu watay mid ahayn baad ka dhalinaysa xukunku asagu la socday ninka la saari waa kuma waa cabdullahi bn ubay musay ciidankiisa ee ma aha isagu nabigaa la saari bala soo maaha cilada iyo iyo asalka aad wato waxay keeneen adiga in lagu fooriciyo oo aan la fooricin suubanaha iyo tolkii marka waxaad u daynaysaa mustadilkii ciladiisi waa dayn ii sheeg asalka uu sheegana waa dayn oo asalka hadda muxuu ahaa qiyaasan calaa wuquufi carafa sooma wuquuf sidaan u daysana carafo istaaggeeda maanan diidin laakiin wuquufa carafa soon looma shardiye kadalika ictikaafna soon looma shardiyo waadun ku dabagedii aan iskaga socon wahuwa qalbigu ima litaصxiixi qowl muctarid in loo keena in ruuxa ku bushiyey uu madhabkiisa isagu saxiix yeesho wa sida hadda shaaficiya ku sameeyeen xanafiyo fi اlictikaaf intay qalbiyeen ba waxay ka soo saareen in madhabkooda uu saxiix yahay aw liibطaali qowl mustadili faqad ama waxaa loo keensadaa inaad buriso uun ruuxa mustadilka madhabkiisa aad buriso inaad kaada sugato adiga muctaridka kaada inaad sugato ma rabtid waxaad rabtaa ninku wuxuu wata inaanun shoocaa kaga hortod ka dumiso kan dambe waxaa misaal looga dhigaa xanafiyada iyo maalikiyada qolyaha xanaabilada qaba dowl arxaamku inay dhaxl hayaan y waxay deliishadaan qowlu calayh sala sl alkhaalu waariun man laa waaria lahu alkhaalu waariun man laa waaria lahu bay deliishadaan markaasay shaaficiyi waay qolyaha didda waxay dhahaan daliilka anaguna anfacahaya daliilkaani madhabkiinuu dumanayaa oo macna alxadiid waxaa wayay dhaheen nafyu tawriiثi اlkhaalba xadiidku wuxuu ka hadlayaa abti iyo wixii la halmaa inay waxba dhexlaynin oo xadiidku waxaa loo soo kaxeeyey calaa siyaaqi اlmubaalaga oo waxay ka dhigan tahay adoo yidhi yidhi aljuucu zaadun man laa zaada lahu الصبر حيلة من لا حيلة له والدعاء سلاح من لا سلاح له waana dhaqan carabeedoo la yaqaan marka alkhaalu waariun ma laa waxay ka dhigan tahay calaa sabiili mubaalaga abti waxmama dhaxlo shaabici marka maxay sameeyeen xadiidka ay wateen unbay nimankan ka dumiyeen weli ma aysan sheeganin ayagu waxay qabaan adilo kali hawlo kale markaasi u dhaqaaqayeen ayb wa minhu waxaa ka mid a maa yusama wax lagu magacaabo qalbu musaawi qalbu taswiya kan la yidhaahdaa qalbu taswiya ayaa la yidhaahdaa kii horena sheegnay hadda aan maraynay aan soo sheegnay wuxuu ahaa qalb اlkhilaaf qalb اlkhilaaf baa la yidhahdaa marka kanna waa qalb اlmusaawaat wa huwa qalb musaawiguna musaawigii shaygii shayga la sanaa oo lagugu dabagediyo wa huwa maa yunfaa fiihi waa shayga xukumkii la anfinayo maca alistiwaa'i ayagoo ay siman yihiin farac iyo asalku ama xukumka ay ku siman yihiin miaaluhu tan dambe yar dhib badan tahay bal si fiican u fiiriya mil waa adoo yidhahda طahaaraة biاlmaai maca الniyati kaالnijaasati fayuqaal fayastawi jaamida wamaacuha kanajaasa alaslu fi lmuctarid waa maxay waa in waxaad sheegato un kaa dumiyo markuu waxaada kaa dhammeeyo ayuu shaarka bedelan wuxuu dhihi hadda anaa mustadila waxaan aaminsanaa waan kugu habahayaa iga dhegayso waa qalbi labadu waa la yidhahdaa labadu waa qalbi qalbiga marna waxaa loo keensadaa in warkaadun lagu baabi'iyo anoon u baxayni waxa anu aan qabo marna warkaadana waan baabi'in waxaan qabayna waan kugu caddayn oo madhabkaygii baan ku saxiix yeelanayaa qalbiga midaan dambe meeshaas macaniyati xoogow khata baa ku jira mitl wuduu xanafiyihii waa taqaanaan shaaficiyun baa la isdaba dhigaaye weysadu niye ma loo shardiyaa iyo looma shardiyaa la isku hayaa xanafigu wuxuu yidhi marka alwuduu waa maxay waa طahaaratun bilba weysadu biyaa lagu dahaaro qaataa maca niyatidaa khaa weeye falaa yaftaqiru ilaa niya loo jeedaa maca niyati waa khaa falaa yaftaqiru sidaan kule anu u arko sidaan ku naqaana masalada qolyaha u keena usuulka masalatu lqalbi u keena qalb musaawi aw qalbu taswiya misaalka qaabkaasay u dhigaan qaabka sheekhu hadda u dhigay ima muuqato طahaaراة bاlmaai falaa yaftaqiru ilى الniya ka najaasati bay dhaheen waa weyso cafwan waa dahaaro biyo lagu weyso qaato haddaba niyo looma baahno sida nijaasada dhaqideedana aan niyo loogu baahnayn maxay iskaga qiyaas qaateen weysadii iyo nijaasa dhaqideedii mid walbana waxaa wey waa طahaaratun bilmaa qaslu najaasaad ooma baahno niyo oo hadda adoo niy kaadi ku gaadha iyo saxara meel kaa gaadha adoo niyaba haynin ba haddii biyo isiyaba waa iska dhaq iska nadiifi saabuun isiyo maadan niyeysanin aad iska nadiifiso nijaaso waa kaa dhaqantay waa kaa asaxaysaa sidoo kale adoo niyeysanin ba iska weyse qaato weysada waa asaxday bay qabaan xanafiyu shaaficiya marka waxay ku sameeyaan qalbi oo qalbu taswiya ah awlmusaa waxay leeyihiin marka fa waxaa lagu dhi ninkii sidaa yidhi fayastawi marka waxaaba siman hadday sidaa tahay tahaara bilmaa hadday tahay falaa taftaru ilaa niya jaamiduhaa wa maayicuhaa kannajaasati idan ahaarada keeda ingegan iyo keeda qoyanba waxa weeye waa isku mid xanafiye marka waa jaban yihiin ahaarada keeda ingegan maxay sameeyaan waxay sameeyaan waxay dhaheen biyo lagu tiri mahaye waxaa lagu samaynayaa nijaasaadka ingega waxay dhaheen waa la tirtiri ama waa lixoqi oo meeshaa laga saari kadibna waa aahir sidoo kale tayamumku waa tahaara jaamid ah iyo ciid iyo boodh ingegan baa lagu dahaaro qaataa marka waxaad tidhaahdaan sida nijaasadu ogu baahnayn niyo tayamumkuna ooma baahno niyo ayagu waxay qabaan tahaaratu tayamum inay tahay niyadu shardi ay tahay niyadu ay inay shardi tahay haddaad weysadi oga qiyaas qaadateen nijaas xagga niyela-aanta haddaba waxaa lagu yidhi weysada oga qiyaas qaata niyada inay laasim tahay sida tayamumku uuna laasim u yahay marka tahaaradii biljaamid iyo walbilmaa'ic baad sinteen oo bilmaa waa dahaaro qoyan soo maaha najaasaadka ingegnaana maxaad aaminsan tihiin ta qoyanna in biyo lagu dhaqo ta ingeganna la tirtiri karoo jaamid ay u baahan tahay sidoo kale tahaara ayaduna waxaa jirta aan nijaaso ahayn oo dahaarat اlxada ah oo aad ku dahirtaan bijaamidin ahaaratun bilma tahaaratun bijaamidin oo tayamumka asna aad tiraahdeen niyuu u baahan yaha marka laba aflaynta joojiya wey baasha toosiya oo waxaad tidhaahdaan dahaaro walba dahaaro walba biyay u baahan tahay dhaha niyay u baahan tahay dhaha ama niyo uma baahna meelun ku hagaaga haddaad tana dahaaro walba niyay u baahan tahay haddee waxaa idin burinaysa nijaasadka dhaqidoodii haddaad tidhahdaan dahaaro walba niyo uma baahnana tayamumkii baa idin burinhay ood qabtaan inuu niyo u baahan yahay marka waa qalb saasaa looga jeedaa waxay kaloo ku miaaliyaan markay rabaan khalka oo kale waxyaabaha caanaha iyo subaga iyo waxyaabaha dureer o dhan waxay qabaan xanafiyadu in sida biyaha wax loogu daahiri karo waxay dhan waa maayicun munziyun lilcayni wاlahari kalmaai caanuhu iyo khalku iyo casiirku iyo juusku iyo sharaabka iyo afakaadhada miirmaysa iyo baalkan tufaaxa laga miira abalka aad leedihiin waxaaso dhan waa maxay dheen nijaasada waa lagu waa maayicun muusinu lilcayni wاlahari fasaara kalmaai waxaa le marka waa yahay waxaad yeeshaan fastawat fiihi طahaaraة اlxadaثi wاlkhabaث baa lagu yidhi fastawat fiihi طahaaraة اlxadaثi wاlkhabaث xanafiyu haddaba hadday sidaa tahay oo waxyaabaha duree subaga iyo caanaha iyo sharaabka la cabo nijaasadka lagu dhaqi karo sida biyahaba loogu dhaqo waxaad tidhaahdaan sida biyaha loogu dahaaro qaato ayaa khalka iyo juuska iyo afakadhaya baashoogan baashooga muxuu ahaaye loogu dahaaro qaadanaya mana qabaan waxay qabaan waxyaabahan dureeraha kale ah nijaasa unbaa lagu dhaqi karaa mayn looguma weyse qadan karay qabaan war ama dureerahan kale meeshaad biyo mariseen mariya ama warka kala toosi wey marka fastawad waa maxay waxaa la simayaa wixii aad sheegtay baa lagu leeyahay toos u bixi ha kala aflaynine maa'icun ma tiri yuziilu اlcayna wاlأhar fasaara kalmaa waxaa loo fastawad fiihi khalki haddabaad sidaa tahay iyo casiirkii haddii nijaase lagu dhaqi karo dahaaradii sima oo fastawad fiihi dahaarat اlxadai wاlkhabati oo nijaasaadkii ah maya dhe maya waxaan lagu dhaqi karaa nijaasaadke laguma weyse qaadan karo fatanaaqatum weeye macnaa waad fahanteen baan u malay ayib kaas maxaa loo yaqaanaa kaas hadda waxaa loo yaqaanaa kan soo socda oo alqowl bilmuujab ayaa loo yaqaanaa kan qalbulmusaawigay shaaficidu aad u isticmaalaan iyo kutub اlfiqyaat waاljadal ama midka qalb اlkhilaafa intaba adilada loo isticmaalaa adilada qur-aanka ayaa loo isticmaalaa waa waa deliishatay daliil ooma aha waxaan hadda xusuustaa wadaadkii ahaa sharfudiin aiibi ayaa qaadi baydaawi la niqaashay qaadi baydaawi wuxuu yidhi waa wadaad ashcari asagu de mutajahim oo aad u madax adag weeye marka wuxuu yidhi baydaawi acmaashu inaysan iimaan ahayn oo qalbiga camalka bainiga bas uu imaan yahay waxa u daliil qowluhu tacaala aayaddii laa tajid suurat lmujaadilu soo qaatay walaa kataba fii quluubihim liimaana la yidhi fii quluubihim aliimaan qalbiga unbaa iimaan lagu sheegay afkoodii adinkood camalkooda iimaan baa lagu qoray lama dhihin buuri taa waxay tusaysaa buuhi iimaanku waa maxsuur fi اlqalb wuxuu yihi eh, sharuudiin aiibi في xaashiyat اlkashaaf cala zamaqshari zamaqshari wuxuu yidhi waxaan kaa leenahay aayaddii suuratu baqara ka jawaab waman yaktumha fainahu aaimun qalbuhu haddaba macsiyadu iyo zinadu iyo fisqiyaadka iyo kufriyaadka ka dhaca daahirka o dhan kufri ma aha macsiyana ma aha fisqina ma aha maxaa ka dhashay shareecadii hala dumiyo warkaa meelgee buui ila agga waxaa la oo fal iyo af iyo adin kama dambaabin miyaa waxaa loo jeedaa wa baashu way kaa hoos baxday acmaashu asal waxay ka soo bilaabataa qalbiga kadibna af iyo adin bay ka soo ifbaxdaa soomaalidu marka baabu takfiir ay joogaan caamadoodu tajahum baa ku jira iyo irjaa markay firadooda iyo caqligooda ku hadlahayaanna waa salafiyiin waxay yidhahdaan wii afka wixii uurkaada ku jira afkaa kaaxday ku le waa maxay waa atalaaum bayna aahir wاlbain way yaqaanaan wixii uurkaada ku jiray ku leeyihiin afkaa kaaxda iyo carabkaa kaaxda labada sir u heshiisa saaq bay u colloobaan waxay u aaminsan yihiin daahir iyo baain inay isku xidhan yihiin marka la yidhah baabu takfiir hebel waa gaal in oo maxaan loo waxyaabaha ka yar qulbar aan iskaga tagno wاlqowlu bاlmuujab alqowlu bاlmuujab waa asaguna qaadix asna aada u qiimo badan qaadixii lixaad soo ma aha asna waa caam qalbigu adiladana waa gala ceelkana waa gala qowl bimuujabna asna adiladana waa ceelkana waa gala qowl bimuujab waa maxay ninka aad murmayseen baa daliil soo daayay waxaa tii daliilka waan aqbalay waa sax laakiin weli muranki waa taagan yahay sidii bay xaajadu u suuran tahay waxba kuma tare waxaad keentay aayadu soo tiro waaba sax weeye laakiin waa sideedii waa maxay wa alqowlu bidaliili mustadili maca baqaa'i الnisac mustadilku wuxuu sheegay warkiisii waxaad leeda waa sax laakiin weli muranki waa taagan yahay weli muranku waa taagan yahay waa maxay wahuwa an yusalima muctaridku waa inuu sallimo ogolaado uusan diidin daliilahu ama an yusalama cafwan in loo ogolaado e, mustadilkii daliiluhu daliilkii baa loo ogolaaday waa loo daayey maca kowni nisaaci baaqiya maca kowni nisaaci baaqiya weliba isagoo murankii uu taagan yahay baad sida ku wadaysa <clears throat> ayb marka meelo badan ba ku yimaadaa e, adilada aayadda aad soo marteen baa xataa ka mid a ah, oo la hoosgeeyaa ayb miaalka haddaan idiin sheegaya baa ka mid a ah aayad buu nin keensaday xadiid buu keensaday waxaad leedahay warku weli waa sidii alqowl bilmuujab waan aaminsanahay waa hadda warkii aan ka sheeganay iibi iyo baydaawi aayaddu waa sax fainahu aaimun qalbuhu ama kataba fii quluubihim اliimaan iimaanku waa aayaddu waa sax macnahaad sheegtayna waa ku sax laakiin waxaa looga jeedaa baad leedahay qalbigu waa aslu اliimaan camaashii jawaadixuna waa furuuc can اliimaan adoo dliilkii aan diidin weli murankiina sii wata waxaa ku yidhi inan jaasusnimadu aysan gaalnimo ahayn waxaa u daliil xadiiu xaaib waa sa xadiidka xaaib laakiin gaalnimadu weli waa jaasusnimadu waa gaalnima taaginta oo xadiidka maxaad ku samayn waxaad u sheegaysaa maslagiisi daliilkii uu ninku sheegay waad ka aqbali laakiin waxaad u sheegaysaa maxalkiisii ma aha saasaa looga jeedaa muranka weli waa inoo sur xaajada hore u wad weeye soo tur hore u soco xagga u dhig marka aanu maxalnisac xadiidku daliilku qabanaynin ama meeshuu saaray meeshiisa aysan ahayn ama shardi uu ka tegey ama qayd uu ka tegey baad ku baraarujinaysa wa ikhwaanina xasibtuhum duruucan fakaanuuha walaakin lilcaadi waa maxay wuxuu yidhi waxaan moodaya walaala gaashaan iyo ah way noqdeen buui waa sax waa yihiin gaashaan laakiin ya u yihiin buuri cadowgii ani ima ah gaashaannimadu u ogolaaday wuxuu ihi wakhiltuhumu sihaaman saa'ibaatin fakaanuuha walaakin fii fu'aadii buui warmo iyo waxaan moodayay buuhi leebab iyo gamunno meeshii lagu gana ku dhacahaya laakiin anay igu dhaceen buui meel kale kumaysan dhicin wa qaaluu qad safat mina quluubun laqad sadaquu walaakin min widaadii buui wuxuu ihi waan saafigarino waan isjeclaanay oo qalbigaanu hadda waa saafi waa runtoodba qalbigu waa saafi laakiin aniga kalgacladeeda ka maran yihiin oo saafi ka yihiin buui cadowgay jecel yihiin wuxuu ogol yahay inay saafi yihiin inay duruuc yihiin inay sihaam yihiin wuu sallimay laakiin muxuu yidhi weli murankii waa taagan yahayo gaalay cadow u yihiin tol leebabku ana igu dhacaan meel kaley aadaan wey markuu adoo yidhahda warku waa six lakiin aayaddu xaggay u socota xadiidku xaggu u socda ani ima soo aadayo dooddi weli waa inoo suuran tahay wey marka qalbigu kaasaa loo yaqaanaa qalbigu waa ku badan yahay weliba qolyaha cafwan alqowl bilmuujab alqwl waa inaad qabto bilmuujab farqun bayna almuujibi wاlmuujab muujibku waa daliilka iyo cilada iyo saabka wax keena kaa looma jeedo waa alqawlu bimuujabi daliil baa loo jeeda daliilku wuxuu keenaya iyo xukunku dhalina waan ogol hadleedaha laakiin meeshaad dhigtay ma aha ayb ninkii wuxuu idhi anaa iskale muxuu ahaa lax buurano abeer ah iyo kuwa tuuga damcay nin aya ka dhacaan soo ballansaday kaas anaga wanka annagaa iskale laxday wan moodahayaan anaa iskale waa sabeentii heblaaa dhashay sanadkaasuu dhashay labadii beenlan way uga makhraati kaceen kii wata uu iska sugay wuxuu hi waa lax baa lagaa yidhi marka dib intuu saynta qabtay wuxuu waa waa waxaad sheegaysaa waa runtiin buuri wan waad yeelan kartaan midabkaa iyo midab kaale cagadahab dhashay oo sabeenta dhashay waad yeelan kartaan laakiin maxaa lagaa yidhi waa lax sayntin duu qabto la baa ladinka yidhi ayaguna ladan abeerteed bururm waxay moodahayeen wan bay moodahayeen way tilmaanteenoo tuuggiina wuu sheegtay laba tuugna waa uga bahraatikaceen kii laxda wato waaba iska rumaynhaya wuu sugahayaan markay dhammaysteen maraggii wuxuu idhi waa lax baa laydinka yidhi isku dhammaato wuxuu idhi waad saxantihiin laakiin wanba ma aha waa lax <laughs> marka daliilku waa saxan yahay laakiin meeshaa dhigteen ma aha alqadxugu bamiyaan ku joogna mase waa ku dara intaa yarta walqadxu bal aan ku dayna insha allahu tacaala